بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى باب في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu ku saabsan yahay xajkii nabiga yacni sifatu xajati nebiy nabiga xajkiisa sifadeedii ayuu ku saabsan yahay waxay la mid tahay sifatu salaati الnabiy sifatu salaati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam sifatu xajati الnabiy sifatu sawmi الnabiy wax allaala wixii cibaado ah oo alla loogu dhowaanayo dhammaan waxaa laga qaataa oo looga daydaa nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam sifadii oo la yimid cibaadadaas ee uu u daacaystay ee uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda u soo gaadhsiiyey ayaana loola imaanayaa sunnada nabiguna waa aqwaal iyo afcaal iyo taqriir aqwaalun wa afcaalun wa taqriir marka qaar cibaadada ka mida ah wuxuu nabiga ku muujiyey oo uu ku baray saxaabada si ficil ah ficil ah oo muuqata xajkaaba ka mida ah. oo axkaamtiisii in badan oo aqwaalah ama fataawo nabiga la weydiiyey uu ka jawaabay ama uu ummadda ku boorriyey oo kula hadlay inta way jirtaa laakiin haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam min alixraami ilaa dawaafi ilwadaac min alixraami ilaa dawaafi lwadaac si ficila buu u sameeyey nabiga sala allah alay wasalam xarmashadii hore iyo niyadii min almiiqaat dilxulayfa ilaa iyo uu ka soo gebagabeeyey dawaaf lwadaac taas marka waxaa weeyaan waxay ka xoog badan tahay wixii aqwaala xagga fahamka adoo waxaan fiirinaya ayaa kaga xeel dheer kaga xeel dheer walidaalika nabigu calayhi salaam dhahayay khuduu cannii manaasikakum iga qaata buu dhahay nabigu calayh salaam acmaasha xajka iyo sida loo xajiyo marka xajku mujarad inuu qofku uu tago maka oo meelaha dadku ay tagayaan uu taga keliya xaj ma ahee xajku waa aqwaal iyo afcaal iyo acmaal lala imaanaayo dhanka kalena maxduuraad iyo wax layska reebay oon la ogolayn in loo dhowaado dhinaca kalena aadaab buu leeyahay ay tahay in la ilaaliyo iyo maqaasid uu leeyahay iyo xikam la rabo in la xaqiijiyo xajka gudihiisa oo la rabo qofka saamayn inay ku yeelato naftiisa iyo dhaqankiisaba marka waa mashruuc ballaaran oo tarbawi ah oo qofka muslimka la rabo inuu ilaahayna ugu dhowaado akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisana ku hagaago qaala xaddaana abuu bakr bin abi shayba wa isxaaq ibn ibraahim jamiican dhammaantoodba can xaatim bay ka warrameen ibn ismaaciil qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaanaa xaatim bnu ismaaciil ilmadani can jacfar bni muxamedin can abiihi aabbihiis oo ah muxamed ibnu caliy ibnu xusayn ibnu caliy bn abi aalib aalu beyti rasuuli illaah jacfar asaadiq muxamed oo aabbihiisana maxamed baa la dhahaa cali oo aabbihiis ahna caliyun zaynulcaabidiin weeyaan xusaynna waa sidqi rasuuliillaahi wa rayxaanatihi qaala wuxuu yidhi muxamedkaas dakhalnaa waxaan u gallay calaa jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillaahi ibnu camar bnu xaraam radia allahu canhu markuu duqoobay oo cumri uu ahaa ayay booqdasho ugu tageen say usoo uga soo qaataan cilmigii iyo aqoontii nabiga calayh salaam uu ka qaatay marka waa oday jaabir radi allaahu canhu weliba indhabeelay wey fasa'ala wuxuu weydiiyey jaabir markaan u gallay buu leeyahay can ilqowm qoomkii u galay ee u yimid ayuu weydiiyey oo yidhi waa kuma adigana waa kuma adigana waa kuma xataa intahaa ilaa uu ka soo gaara buu leeyahay ninka layidhaha jacfar ilaya anugu soo gaaray ninka layidhaha muxamed weeyaan jacfarun can abiihi muxamed marka riwaayada waxaa warinaya ka hadlaya qisada oo qisadan ayadaa qofka warinaya qisa waa asaga jaabir ibnu cabdillaahina waa musnad alxadiid xadiidkan isagaa qofka loo isnaadiyey musnadkaa ee ka warinaya nabiga calayh salaatu wasalaam ee qisadan ayadaa waaqaca xaadirka u ahaa ee joogay wuxuu leeyahy muxamed faqultu waxaan idhi ana muxamed ibnu caliy ibnu xusayn ayaan ahay muxamed ibnu caliy ibnu xusayn ilan xusaynkaasay isku zaman ahaayeen oo isku saxaabo ahaayeen oo weliba ka sii yaraa jaabir bn cabdillaah ahwaa biyadihi jaabir wuxuu foorariyey oo laacay biyadihi gacantiisa ilaa ra'si madaxayga madaxayguu saa u soo laacay buu yidhi jaabir marka waa indhalaayahay hadalkiisii iyo meeshuu fadhiyey hadduu hahaabtay madaxii buu gacanta ii soo laacay fa nasaca zirrii madaxii buu soo waday markaasu wuxuu soo gaaray qamiiskii uu qabay fa nasaca wuxuu sibay zirrii galwiskayga alaclaa ee sare galwiskaa koruu furay uma nasaca siri asfal galwiskii ka hooseeyeyna waa furay uma wadaca kafahu sacabkiisii wuxuu dejiyey bayna tadyey labada naas halkaa xabadkaa ah ayuu saa gacanta iga saaray buu yidhi waa iinaas iyo lutfi iyo raxmad iyo maxabo uu u qabo aalu beyti rasuuli illaahi nabiga aalu beytkiisa sala allahu calayh waalih wasalam soo dhoweyn bay ka tahay jaabir radia allahu canhu wuxuu leeyay wa ana yowmaydin ghulaamun shaab taasna macnaheedu waxaa weeyaan ninka la taabanayo xabadkiisu nin weyn ma aha waa nin yar oo dhallinyaro ah oo weli gaadhay xilligii madaxa loo salaaxi lahaa jooga oo arrimahaasoo dhanna looga qaato curfiga iyo caadada in loola jeedo ixtiraam iyo raxmad iyo dhamrin uun loola jeedo oo ilaa qof weyn lama taabto xabadkiisii iyo labadaa meele ee laga hadlay wa ana yowmaidin qulaamu shaab nin yar baan ahaw dhallinyaro ah fa qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhowow bika adiga yabna akhi walaalkay wiilkiisiyow yabna akhi walaalkay wiilkiisiyow waa maxamed ibnu caliy weliba caligaas iyo iska dhaafa xusayn buu ka sii weynaya jaabir sal camaa shi'ta waxaad rabtay weydii maanta dadkii meesha soo fadhiistay ee badnaa ee jaabir rabay inay cilmi ka qaataan wuxuu u isnaadiyey oo uu la khidaabay wiilkaa yar ee la yidhaahdo maxamedu albaaqir ibnu caliyi zayn alcaabidiin ibnu xusayn sal camaa shiit waxaad rabtay weydii buu yidhi fasa'altuhu waxaan su'aalay wahuwa cami wa huwa acmaa waa indhala yahay markaa su'aal baan weydiiyey buu leeyahay arrintaa daabi bay ahayd saxaabada iyo salafka ummadda inay ixtiraam iyo taqdiir iyo qiimeyn ay agtooda ka joogto aalubeytka nabiga sala allahu calayh wasalam waa manhaj ka mida ah manhajka ahlusunna waljamaaca ahlu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam calaa ra'si walcayn oo muxtaramiin waaye nabiga calayhi salaam wasiyadiisi iyo dardaarankiisii baana ahaa in aalubaytka nabiga calayhi salaatu wasalaam la ogaado khulafadii ka dambaysay abubakar uu u horreeyeyna urqubuu muxamadan liaali beytihi u ilaaliya oo muraaqabeeya oo la socda nabi moxamed aalubaytkiisa sidaasuu salafku ahaa ixtiraamkay mudnaayeen iyo qadarintaay lahaayeen iyo jeceylkii ay ahayd in la jeclaado islaamnimada iyo iimaanka iyo qaraabada rasuulka ay qaraabo leeyihiin lagu jeclaada sala allahu aleh waalih wasalam ayadoo nala imaanaynin wax la yihahda muqaalaad huluw iyo xadgudub aan lala imaanaynin xaddii insaaniyada iyo bashariyada aan la dhaafinaynin waxaan waxba u taraynin oo waxba aan maaragtay ayaga u ahayn oo aan jirin in dusha aan laga saarin oo cismo oo kale la yidhahda macsuum bay ahaayeen la yidhaahda ayagaa ka fadli badnaa xataa saxaabadii khulafada ahaa ka fadli badnaa abubakar iyo cumar oo kale la yidhaahda kuwii kale waxba mayn ahayn ayagunbaa wax ahaa waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa dhinac ka istaagga shareecada iyo khilaafka la khilaafay dadkii muslimiintaha waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda waytabic hayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahannama wasa'ad masiiran buu dhoclay marka jidkii mu'miniinta wadda aan ahayn qofkii qaada waa waddo khaldan weeyaan jaabir marka wuxuu leeya weydii waa su'aal wa huwa acmaa wuu indhalaa buu leeya jaabir waxadara waqtu salaa salaadda xilligeedina waa la gaaray faqaama jaabir baa istaagay fii nisaajatin maro uu lahaa oo yar multaxifan biha isagoo huwan maro yar oo uu markaasi huwanaa u qabay uu muusaa garbaha u saartaye halkii maruu ku tukaday waa hal maro ah awradiisina waa ku asturay ayadiina maarata luqunta iyo waxaasuu saartaye ku xidhay kullamaa wadacahaa nisaajada waxaa weeye yani hawbun mansuuj maro la dhabay oo la soohay weeyaan markaa multaxifan bihaa iltixaafkuna waa hullaabasho iyo huwashowe kullamaa wadacahaa maradaa markuu dejiyo fiiddeeda calaa mankibihi garabkiisaba rajaca darafaahaa fiidaheediibaa soo laaban ilayhi asagay ku soo laabanayaan min sakarihaa yaraabteeda darteed mara yar wey oo aan si fiican markuu luqunta u saara kasoo dhici fiiddeedii kasoo dhacaysa wey wa ridaa'uhu gu'iisi weynaaye dharkiisi kale ilaa jambii dhinaciisa ayay yaallaan cala almijtabi ayayna saaran yihiin katabaaga iyo meesha baalka la saarto dharka ayaa mishtab la yidhaahdaa kaasay markaa calalihiisii kale iyo maryihiisi saaran yihiin gurigiisii buu joogaa dhar la'aan ma hayso wa maca daalika hal maro oo haddana aan aad u sii weynay ku gala oo ku tukanaya waxaa waxay ka tahay tacliim iyo bayaan aljawaas inay bannaan tahay inaad hal maro ku tukato ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in halkaa maro ayna waxba shardi ahayn inay tahay maro weyn oo jidhkao dhan wada camimtee cawradiiba kol hadday kuwaas sunan tahay garbahaadina waxay ka gaarayso sida sunnada ah inayna dhibaato lahayn ku tukan karta halkaa maro tanuu marka caddaynaya walidaalika markay saxaabada iyo taabiciinta ay weyddiiyeen waxay dhihi jireen macnaaha eh, sidaasaa duruuftooda hore ka jiray ayna hal mara ka badan ayna heli jirin su-aasha nabiga la weydiiye alayh salaam markii la weydiiye awalikullikum hoobaan mid walba laba mare miyuu helayaa ayay yuu nabiga sal allah alay wasalam ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam marka hal mara ayuu ku tukaday wuxuu dharkiisana mishjabkii iyo meeshii calalaha la saaranaya dharka ay u saaran yihiin fa sallaa binaa waana tujiyey jaamic faqultu waxaan idhi akhbirnii waxaad iga warantaa can xajati rasuuli illaah sala allahu calayh waaalih wasalam nabiga xajkiisii xajatulwadaac ahaa ee mashhuurka aha ee macruufka ahaa xajkaa bal looga warran buu yidhi marka waa u sii daayey nooga waran xaj haddii la yidhaahdo min almiiqaati ilaa nihaayat alxaj xajka bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii ayaa laga sheekayn doonaa markaas taqriiban waxaa weeyaan sagaal beri oo u dhexaysay madiine iyo maka iyo haddana afar beri oo maka uu joogay nabiga calayh salaam iyo haddana afar beri oo uu camalka xajka ku jiray yoomu mina iyo yoomu carafa iyo leylat almusdalifa iyo yoomu jamri jamaraad iyo weliba saddex beri oo haddana dhagax tuurkiya oo mina la joogayo marka maalmahaasoo idil shaqadii uu nabiga qabtay buu su'aashii ayuu ka dhigay faqaala jaabir radia allaahu canhu jaabir wuxuu ishaaray biyadihi gacantiisuu ishaaray facaqada markaasuu guntay gacantii tu taagay iyo facaqada guntay tiscan sagaal sagaal buu guntay hal faraad mooyaane tobankii farood sagaal farood ayuu guntay waxbuu tirinayaa faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam makata wuxuu ku nagaaday madiina almunawara tisca siniina sagaal sano lam yaxuja unan xajinin markuu maka ka haajiray oo madiine u haajiray sagaal sanuu nabigu madiine joogay uunan dib u soo xajinin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma adana fi nnaas dadkiibuu wuxuu ogeystiyey fi alcaashirati sanadkii tobnaad anna rasuul allah nabiga calayh salaam xaajun waa kii xajinaya sanadkan sanadkii tobnaad baa waxaa la gaadhsiiyey dadkii inuu nabiga xajin doono sanadkan tobnaad baa ummaddii muslimiinteed la gaadhsiiyey sagaalkii sane hore haddee ilaa sanadkii toddobaad maba suurowday nabiga inuu xajiye calayh salaam dhulkiiba waa la haystay maka iyo gaararkeedaba sanadkii sideedaadna wuxuu mashquul ku ahaa furashadii maka la furtay oo ramadaan uu furay camalkii iyo howlgalkiina wuxuu soo soo dhammaaday nihaayata dilqacda bishii dilqacdaheedee la xarman lahaa dhammaadkeeduu soo gebagabowday xajkii baa u soo galay sanadkii sagaalla caamulwufuud baa la yidhahdaayo xujaydii dadkii muslimiinta ahay soo islaamay yuu nabigu istiqbaal iyo soo dhoweyn iyo cilmi barid iyo diin barid ayuu ku mashquulsanaa xaggaasna maka in xujaydii ay tagaan asagana uu ka haro oo umuurtan uu ku mashquulo ku haro xaggaa makana gaalada soo xajin doonta sanadkan dib dambe ayna usoo xajinin wixii qashin ahaayo ay kusoo soo dari jireen xajkana oo haddii la noqoto inay shirki ku hadlaan iyo inay isqaawiyaan iyo cuhuuddoodii oo loo gebagabeeyo oo dib dambe loogu cusboonaysiinaynin iyo arrimahaasa ayadana makana ayaa ka howlgelaya laga howlgelayao laga sifeeyey sanadkii tobnaad wixii oo muslimiintoona warkii ay wada maqleen makana la nadiifiyey ayuu nabiga sala allahu aleh wasalam hoggaanka xajka ayuu soo hoggaamiyey haddii uu iclaamiyey faqadima almadiina magaalada madiina waxaa iskugu yimid basharun kaiir dad fara badan oo waxay rabaa muslimiinta inay madiino nabiga kala qabsadaan socodka iyo safarta kulluhum dhammaantood yaltamisu wuxuu dalbayaa uu raadinayaa an ya'tama inuu ku daydo birasuuli illah rasuulka alai sla ku dayduu qof walba rabaa oo maanta aan looga sheekeennin nabiga sal allah aleh wasalam siduu xajka u gutay wa yacmala inuu sameeyuu rabaa qof walba mila camalihi nabiga camalkiisa kale calayhi salaatu wasalaam ilan camalka nabiga unbaa cibaado iyo dhaaco ah kaa unbaana midka maqbuulkee la aqbali ah kaas in lala imaado unbaa lagu badbaadi fakharajnaa waan baxnay buu leehay jaabir macahu rasuulka maciisa la baxay maalin sabti ah yaa madiine laga soo baxay xataa aataynaa dalxulayfa meeshaa dalxulayfe la yidhahdo abyaaro cali la dhaho hadda oo magaalada madiina ama marxalo u jirta ayuu nabiga sala allahu caleh wasalam yidhi wa adwalu mawaaqiitii min maka markay maka la fiiriyo mawaaqiid dadka ugu dheer weeyaan maka ka fog qaar baaba haddee aad ugu dhowbaa sida saylulkabiir oo kale oo daa'if maarata ku ag taalla oo wax yaroo saacdo yara lagu imaan karaba markaa dulxulayfuu nabiga calayh salaam yimid fawaladad waxaa dhashay asma bintu cumays gabadhii la dhihi jiray qiimaha badneed muxamed ibnu abi bakr abubakr wiiluu dhalo maxamed lihaday dhashay asma bintu cumays radia allahu canha waa gabadhii jacfar u caruur dhashay kadibna abubakar kadibna cali bin abi aalib ragga qiimaha badan baa iskaga dambeeyey ridwaan ullaahi calayhim jamiica markaa dilxulayfa oo madiinaba ka fogeen ayay ku umushay shaqadeedii bay sii wadataayoo xaj bay rabtaa inay afar kilomitr hadda bilaabaysaa fa arsalat ilaa rasuuli illaah nabiga calayh salaam waxay u dirtay kayfa asnacu wataa su'aasheeda waan dhalay ma noqdaa iyo xajkii ima suuroba umul baan ahay ilmihil waa mujuq sheekadaasi lagama fikiraayo kumana jirta meesha xajkii waan ku dhex jiraaye oo way ka go'an tahaye sideen u xajiyaayo maxaa dhiiggan iyo dhalmadan isbeddel ay ku samaynaysaa acmaashayda xajka intaa weeye su'aasheeda <clears throat> qaala nabigu wuxuu yidhi ikhtasarii qabayso wastadfirii iscub bifawmaro isku cub wa axrimii xarmo ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam yidhi intaad qabaysato qabayskaa la qabaysanayo qabayskii dahaarada ma aha oo hadday gabadhu umushada waa umul waaye dhiiggii dhalmada waa ka socdaa ee waxa weeyaan qabayska lilixraam xarmashada aad xajka iyo cumrada aad niyoonayso in la qabaystaa sunnaah wasadfir istifaarkuna waxa weeyaan in meesha dhiigga iyo maxaludamka mara iyo wax lagu xidho ayaa la samayn jiray oo dhiigga lagu ilaaliyo oo qofka haddee dhiiggiisaasi uuna saameyn ku yeelanin jirkiisa iyo maryihiisa iyo dadkii uu la socday marka saas weeyaan hadda alxamdu lilah waxaa la helay waxyaalo badanoo arrimahaas hadda layskaga xidho bihaobin maro iyo maro iskaga xig wa axrimii deena xarmo marka nifaaska iyo umusha dhiiggeeda iyo dhiigga caadada ee xaydka xajka ma reebo waa lagu niyoon waa lagu xajini waa lagu cibaadaysan xaajiga wuxuu sameyn o dhan baa la samayn keliya waxaa lagu diiday un kacbada qofka inuu shaanta ay gasho oo ay dhawaafto taas umaa loo diiday oy bannaanka ka istaagaysa oy ka sugaysaa in caadadii iyo dhiiggii uu ka go'o fa sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam marka gabadhaasi meeshaasi ku umushay dhiiggii hadduu iska socdo oo afartan beri ay noqoto afartan berina lama maqnayn afartan beri dhowr iyo toban beri baa la maqnaa dhowr iyo toban beri hadday noqoto sagaal meela iyo isku dar inta kale toban ilaa labaatameeyo beri umbaa la maqnaa intaas marama markii dawaafka la soo gaaray dawaaf rugniga maba dhowr iyo toban milyan bay ahayd se markaa see la yeelaya hadduu ka go'o dhiigga nifaaska haddii laxduuba ku go'aaba oo qaar baa marka horeba uu dhiigga iska istaagaya qaar baa muddo aan afartan dhannayn afartankaas waa aqlabka ama inta ugu dheer aan dhahano sitiinna way gaarhsiiyaane fa rasuulu marka waxaa weeye taa ayada hadday dhacdo waxaan ka wadnaa hadday dhacdo in gabadhii xaydkeedii iyo caadadeedii ay gu'i weydo ama wakhtigii rukniga iyo dawaafka uu usoo dhowaa ku dhaco xujaydii ay la socotay rufaqadeedii camalkii intay bogaan ay rabaan inay guuraan wakhtigan la joogana waxaa weeyaan muddaa lagu tagaa muddana waa lagu soo noqdaa oo hadday noqoto fiisadii iyo tashiiradii iyo haddii tugidkii iyo diyaaradda bog uu noqdo xajsigeedii xilligii la baxaayey waa xilli go'anood aad khiyaar lahayn inaad joogto marka xajkana arkaantiisa waxaa ka mid a ah, dawaafkii baa ka mid ah dawaafu ruknigii gabadhuna ma mari karta see la yeelaya marka aqwaasha culummada arrimahaas way ka hadlaan way ka hadlaan haddii la sugi karo in la sugo haddii kalena way tegaysaa oo sanad kale soo xajin labadaba mashaqa iyo culays baa ku jira labadaba mashaqa iyo culays baa ku jira masalada sheikhulislaam ibnu taymiya qowlka uu qabay fiqdiga ee ku saabsan masaladaas ee xagga maqaasidu shareecana xoojinaysa oo ah gabadhaasi intay istidfaar samayso meeshii ay iska cobto yay dawaafaysaa kacbadii dawaafkiisii lilxaajati wadaruura wadaruuratu tubiixu lmaxduuraat fataquu llaha ma stadactum dadkeedii raacaysaa xajkeedina waa ansaxay wa haadaa maa yumkinu addaa'uhu waxay la imaan laheedee suuragalkaa intaasuu ahaa intaa ka badanna laguma leh qaarkaa culimmada ka mida ah sidaa qaba ka sheekh ilislam ibn taymiyat alxaraani waana wahmsalo oo adiladaasi caamka iyo qawaacidda caamkaa ah ay u hiilinayso fasallaa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam fi lmasjid rasuulka masaajidkiibuu ku tukaday masjidkaasi waa masjid dulxulayfa meeshii markii dambe masaajidka laga dhisay uma rakiba alqaswa hashiisii nabiga qaswo la dhihi jiray ayuu nabigu fuulay calayhi salaam xataa ida istawad bihi markay la istaagtay naaqatuhu hashiisi oo si fiican oola istaagtay cala albaydaa meesha bannaanka ahe dilxudayfa ku taallee magacaa bayda la yidhaahdo nadartu buu leeyahy jaabir waxaan fiiriyey ilaa madaa basari araggayga meeshuu ku dhammaado bayna yadayhi nabiga hortiisa min raakibin mid wax saaran wa maashin mid bugaynaayo unbaa hortayda ka sii muuqda wa can yamiinihi midigtiisuna mila daalika sidaasoo kalea ishayda intay ku daasha ayaa laga muuqdaa wa can yasaarihi bidixda nabigana mila daalika saasoo kalea khalaa'iqbaa ka muuqata wa min khalfihi gadaashiisana mila daalika sidaasoo kalea khalaa'iq ka muuqataa saxaabadii iyo muslimiintii intaa wakhtigaas joogta o dhan baa soo xajis ilaa boqol kun baa lagu qiyaasay wa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam nabigu bayna adhuurinaa dhaxdaannaduu nabigu socdaa wa calayhi korkiisana yansilu lqur'aanu qur'aankii kariimkaaha nabiga kusoo degaya qur-aankii hagaaya dadka nabigu kusoo degaya wa huwa nabiguna yacrifu wuxuu yaqaanaa ta'wiilahu tafsiirkiisa qur-aanka kariimka ah fasirkiisa iyo macnihiisu aclamu naasi bihi huwa rasuulullah waa rasuulka calayi salaam baa qofka ugu yaqaana qur'aanka walidaalika markii laga hadlayo tafaasiirta maraatibteeda waxaa ugu horeeya tafsiiru lqur'aani bilqur'aan waxaa ku xiga tafsiiru qur'aani bilxadiid waxaa ku xiga tafsiiru qur'aani biaqwaali saxaaba marka nabiga calayh salaam qur'aankii waa ku degi tafsiirkiisana asagaa yaqaano oo ummadda u fasiraayo oo u sharxayo u bayaaninayo camalan biqowlihi tacaala waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim aayaddaasaa ku dhaqmaaya sala allah calay wasalam qur-aankii baan kugu dejinnay caddayntan adaa lagaa rabaayo u caddee xagga allahna waxyi iyo caddayntaasi yacnii sharaxeeda xag alla oga imaanaya wamaa camila bihi wax allaala wuxuu nabigu sameeyo min shayin oo shaya ah camilnaa bihi annaguna waan samaynaynaa bay dhaheen saxaabadu wax allaala wuxuu nabigu sameeyo umaan annaga samaynaynaa waa la fiirsanayaa saas darteed hal buu nabigu saaran yahay dawaafkii kacbada xataa hal buu fuulay say saxaabadu ay nabiga u arkaan calayhi salaatu wasalaam waa dawaafyihii qaar kamida wey mid ka mida weeyaan dhagaxtuurka sidoo kale halbuu saaraa faahalla bitawxiid nabigu tawxiid buu ku dhawaaqay oo ah labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata laka waalmulk laa shariika lak kelimadaasaa xajka lagu galaa wayna bilaabanaysaa marka la xajiyo ee la niyoodaba way bilaaban ilaa dhagax tuurka jamratulcaqaba laga tuurtay soconaysaa binisbati lilqaarini waalmufrid ninka ama xajka cumrada isku daray ama mufridkaa ama qofka mutamatica dawaafka markuu bilaabaayo ayay ka istaagaysaa xaajiga qaarinkuna jamratulcaqaba ku dhammaanaysaa ayib wa ahalla annaasu dadkina waxay xarmadeen ooy ku dhawaaqeen oo ku sawdeeyeen bihaada aladii tawxiidkaas uu yuhiluuna bihaada aladii yuhiluun waxay ku dhawaaqayeen bay ku dhawaaqeen oo qaar nabiga calayh salaam siduu ugu dhawaaqay ku kaaftoomay iyo qaar ku daray duco iyo dikri kale ku daray wraqbaau ilayka iyo walcamalu ilayka iyo waa cabdulahi bin cumar xadiikiisa soo maray iyo cumar falam yarudda rasuulu nabiga calayh salaam ma radinin calayhim kuwaa shay-a minhu wax ka mida ah. kuwaa wax ziyaadada ku daray nabigu waxba kama radinayno waa dhegaysanayey markuu ogaaday waxay ku hadlayeen inuu tawxiidka un kamilayo oo cibaado dikri un ay tahay nabiga waa ka aamusay aamusidaasee xadiid ku noqotay oo taqriir baa la dhahaa waa iqraariyey walazima rasuuluullah rasuulka calayhi salaam wuxuu laazimay talbiyatahu talbiyadiisii buu laazimay labayk allaahuma labayk way soconaysaa ilaa uu jamratlcaqaba ka gaaray nabiga calayh salaam maalintii tobnaad ee bisha dilxija intaa talbiyadii buu waday rasuulka sala allah aleh wasalam marka afar beri oo dilxijo ka horraysay iyo toban beri oo bisha carafaha afar iyo tobankaa beri talbiyada way socotaa qaala jaabir radi allahu canhu <coughs> jaabir bnu cabdilah xadiidkiisii dheeraha qiimaha badnaa waa xadiidka ugu faahfaahin badan xajka nabiga calayh salaam muslim baana fii saxiixihi isagoo mutawila khaas la ah kutubta kale ee sitada ee shanta kale ma laha waxaa weeye isagoo goosgoosa ah mooyaane sidaasagoo u dheer qaala jaabir radi allahu canhu jaabir wuxuu yidhi lasnaa nanwi maanan niyaysnayn ila alxaja waxaan xaj ka ahayn xaj umaan niyaysnayn maxaa yeele bishii xajka bilihii xajkaa lagu jiraa cumraba naguma jirin meeshaba ashhurulxajba haddii la gaaro in la cumraysto xaaraan bay u arki jireen wakhtigii hore laakiin nabiga calayhi salaam baa jaahiliyadii waxyaalihii baabiyey bay ka mid ahayd oo yidhi xajkiinii cumro u badala kaan hadyo wadiina ha cumraysto ashhurulxaj in la cumraysan karo waan arki deen ma uu xadday sala allah aleh wasalam <clears throat> laakiin jaabir wuxuu leeyahay lasnaa nanwi ila alxaja markaa hore xaj unbaan wadanaa lasnaa nacrifu alcumra cumro maanan aqoonin muxuu ka wadaa yaani alcumratu fii ashhur lxaji way wuxuu ka hadlaya maanan aqoonin cumro la cumraysto bilihii xajka gudahooda min afjari alfujuuri fi lardi dembi la galo ardada gudaheeda dembiga ugu weyn bay u arki jireen xataa idaa aatayna albayta markaan kacbadii aan imaanay macahu annagoo nabiga la soconna calayh salaam <clears throat> istalama rukna ruknigiibuu salaamay <clears throat> hadda ruknigan waxaa loo wadaa alxajar aswad waxaa rukni loogu magacaabay liannahu fii daakhili rukni labadan rukni ee yamaaniyeenka la yidhaahdo midkood buu ku dhex jiraa saas darteed baa rukni lagu magacaabay waxa la salaamaayo marka ee la dhunkanaayo ee la shuminaayo waa xajaruaswadkii oo rukniga ku dhex jira wey fa ramala markuu salaamay nabiga calayhi salaam ramala waa rucleeyey alaaan saddex jeer wa mashaa arbacan afar jeerra waa socday kacbada toddoba jeer baa la dhawaafaa toddobadii jeer dawaafku waa dhammaaday toddoba jeer markii lasoo wareegiyo waxay ka bilaabanaysaa xajarulaswadka xajarulaswadku ka bilaabani ama rukniga xajarulaswadka ku jira yuu ka bilaaban markii lasoo wareego asaga la imaado kow baa la dhihi isaguu ka bilaaban kuna dhammaanaya ramliga markaa dawaafka u horeeya ee sacyiga ka dambeeya kaasaa waxuu iska leeyaha waxa layidhaha ramli ramlina waa la dhahaa khababna waa la dhahaa khababkuna iyo ramliguna waxaa weeyaan waa socod waa orod yar oo xogoo kadlaana ku jiro orod e, socod oo kadla ku jiro weeyaan saasaa waxaa la dhahaa in e, yaa ramli la yidhahda ramli alisraacu fi lmashyi maca taqaarub اlkhuda socodkii oo ladadejiyo wixii lagu yiro socodkii tallaabadii laisku dhadhaweenaayo iyo xoogow kudbi e, yani kadla ah in yaroo kadla oo shirbina weeyaan faramana alaaan saddexdii horuu nabiga calayh salaam yar rucleeyey wamashaa arbacan afartii kalena toddobae heedne caadii buu iskaga socday rasuulka calayh salaam ramligaasi wuu ka duwan yahay ramligii wuruudka xadiidka uu ku yimid ee nabiga cumratulqadaa sanadkii toddobaad uu la yimid midkaa wuxuu ahaa xagga labadan ee yamaaniyeenka markuu maraayo nabiga calayh salaam markuu maraayo ayuu ramlin jiray marka kalena wuu caadi buu iskaga socon jiray labadan yani labadan arkaanta qaarna waa soconaya qaarna waa qaarna waa waa ordaaya nabiga calayh salaatu wasalaam ama labada ee yamaaniyeenka bay ahayd soomaheen meesha nimanka fadhiyeen xagga xijriga xijriga aheed gaaladii kufaaru quraysh marka xaggooda markuu marayan waa ordaayey dhinaca kale markaa uu kacbada ay ka qarinaysana aayar socduu dhahaya nabiga calayhi isalaatu wasalaam markaas sabab bay ahayd oo gaaladiiba waxay tidhi waxaa inoo imaan doonaa muxamed iyo nimankii raacay oo magaalada madiina jiradeedii iyo malaariyadeedii <clears throat> ay jilcisay oo aad u tabar daran oon socod yar socda oon tabar lahayn oon ordi karin <clears throat> aan daawanna kaalaya daawani kaalay dheheen markaas dhinacaas ay isfadhiisteen kacbada dhinac ka fadhiisteen warkii marka makriga ahaa iyo shamaatadii shamaatat lacdaa inay ku farxaan muslimiinta bay rabeen oo ku oriyaan oo ku qoslaan tii marka nabiga loo waxyooday sala allahu calayh wasalam wayamkuruuna yamkurullah wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru maakiriin dhagartoodii ilahay baa ku celiyay markaasuu nabig wuxuu yidhi dhinaca ay joogaan kacbada markaad maraysaan orod ku mara saddexda jeere hore dhinacan kalena aayar socda marka arrinta ayadeed way dhammaatay xaajatulwadaac magaaladii magaalo islaami ah oo caasimaddii muslimiinta ah ayay noqotay oo muslimiintii oo dhan baa waxaa weeyaan dhulka aamin buu noqday wax laga cabsanayo ama loo dholla tusaayo ama loo jima ma jirto wa maca daalika nabiga calayh salaam wuu kordhiyey oo hadday marka hore ay ahayd dhinacna socda dhinacna orda hadda wuxuu yidhi min alxajari ila alxajari laga bilaabo xajaru aswad oradku wuu soo wareegayaa ilaa xajulas laga gaaro intaa waa la ordayaa oo waa la rabninayaaoo waa la waa la kadlaynayaa oo waa la ruclaynayaa afarta kalena afarta kalena caadi baa loo soconayaa sunnay noqotay biqadi nadar can sababiha sababteedii lian ashyaadu sababteeda keliya ma taagnaato marka horena sabab bay leedahay waxbaa lagu xallinayaa marka dambena xigmo kalea ka dhalatoo shukran lilaahi iyo xikam ilaahay uu og yahay ayay marka dambe isku beddeshaa sida sacyiga bayna asafa waalmarwati orodkeeda meel bay ka bilaabatay kadibna waxay noqotay sunna xataa raggii bay sunno u noqotay haweenkii ay ku bilaabatayna sunna oo maaha caadi bay iska soconayaan sacyiga bayna asafa waalmarwa marka hadda waxaa weeye waa masale ka mid a ah acmaasha xajka faramala alaaan wamashaa arbacan uma nafada nabiga calayhi salaam waa fulay waa tegey dawaafkii markuu dawaafay toddobadii jeer nafada saxaabadii oo de cadiirigii iyo meeshii tuuran ayuu ka dhexbaxay ilaa maqaami ibraahim calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ibraahim meeshuu istaagay markuu kacbada dhisaayey dhagaxii uu ku istaagay oo raadkiisii ka muuqdo fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahim waa ka ilaahay leh halkiibuu nabigu calayhi salaam tegey faqara'a wuxuu akhriyey waitakhiduu min maqaami ibraahiima musalla waxaa weeyaan aayaddii meesheedii ayaa la taagan anoo ku camalfalayo biqowlihi tacaala wاttakiduu min maqaami ibraahiima musalla aayaddaas annagoo ku camalfalayno ayaanyaan salaadda tukanaynaa maqaamu ibraahim baana ku tukanaynaa sidaasoo kale ka dhigan tahay aayaddan uu akhriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam fajacala almaqaama maqaamu ibraahim wuxuu nabigu yeelay baynahu isaga iyo wa albeyt isaga iyo kacbada ayuu u dhexeeya maqaamu ibraahim xagguu nabiga ka istaagay maqaamu ibraahim kacbadii dhinaca kale soo martay waxaa dhexda ku jira maqaam ibraahim halkaa marka waxaad garanaysaa maqaamu ibraahim kuma dhegana kacbada kacbada kuma dhegana qaar ahlulcilmiga waxay leeyihin waaga hore kacbada ku jiray kadib baa laga yar fogeeyey ayay qaar qabaan laakiin nabiga sala allahu caleh wasalam halkaasuu ugu yimid iyadoo kacbada ka fog tahay halkaasuuna nabiga calayh salaam salaaddii sunnada aheed labada ragcadooda la yidhahdo racatay dawaaf iyo dawaaf la yidhaahdo ayuu nabigu ku tukaday sala allahu aleh wasalam qofkii marka awooddaasi heli kara oy u suurowdo ayaa halkaa ku tukanaya laakiin haddii zaxmo ay jirto sida hadda dhacdoo kale meeshaa waa meesha ugu cariiri badan ugu cariiri badan markaad marayso shaamiyeynka labada rugnee shaamiyeynka aad marayso xogow kacbada dawaafka wuu fududaanayaa oo tallaabadii waa kaa yar soconi laakiin markaad labada rugne ee yamaaniyeenka aad marayso iyo maqaamu ibraahiim oon ka sii fogeyn oo xagga kaga yaalla meesha ugu cariiri badan weyn sidaa darteed inaad salaad ku tukato naftaadii waad dhibaysaa dadkana waad dhibaysaa waa marka arrintaas marka waxaa weeyaan waxaa lagu tukan karaa masaajidka meel kastood kaga tukato way ku bannaan tahay bale xaramka meel alla meeshaad kaga tukata hadda masaajidka haddaad suurab waayo waad iskaga tukan kartaa masaajidda maka iyo hoteelkaada iyo meeshaad degan tahay ayuu qof iskaga tukan karaa walamru fii dalika waasic salaadaas sunnada ahee labada ragcadood dabaaf ka dambayso maa la rabaa inaad la timaado laanna waajib ma ahee fa kaana abii aabbahay wuxuu ahaa buu leeyahay nin kale fa kaana abi waa jacfar aabbihii uu ka warinayay magaciis muxamed albaaqir marka wuxuu leeyahay fakaana abii aabbahay wuxuu ahaa moxamed albaaqir yaquulu kii yidhaahda walaa aclamuhu ma ogi jaabir dakarahu inuu sheegay ilaa can nabiy sal slam nabigu ka sheegay arrimahan iyo inuu nabiga calayh salaam uu akhriyey iyo arrimahan oo dhan nabigu u tiirinaya kaana yaqra'u ama wuxuu ahaa kaana yaqra'u fii rakcatayni qul huwa allaahu axad waqul yaa ayuha alkaafiruun ah iyaduna waa noqon kartaa walaa yaclamu dakara ilaa can nabi sal slam uu ka sheegaye kaana wuxuu ahaa yaqra'u kii akhriya fi ragcatayn labada ragcadood ean hadda soo sheegnay ee la yidhaha ragcatayn dawaaf wuxuu nabigu ku akhrin jiray bacda alfaatixa markuu faatixada akhriya ragcadda koobaad wuxuu ku akhrin jiray qul ya ayuha alkaafiruun ragcadda labaadna qul wallahu axad hadda sidan a u tartiibsan yihiin ma aha sidan hadda loo qoray tartiibka ma aha waa iska tartiib dikri ah ee ma aha tartiib camali ah maaha marka camal ahaan loola imaanayo ragcadda koowaad faatixada la akhrin haddana eh, faatixada kadib qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda labaadna faatixada la akhrin faatixada kadibna qul huwa allaahu axad saasay iskugu xigaan marka laba suuradoodoo cadiima weeyaan oo labaduba waxaa weeyaan tawxiidka ayay ka hadlayaan midna tawxiid alabi walqasdi weeyaan midna waxaa weeyaan tawxiid alcamali marka alkhabari walamalina way dhahaan alkhabari walcamali qul huwa allahu axad waa khabari qul ya ayuha waa camali marka ilaahay in la waxido asagoo khabar iyo sifaadkiisao sheegiddeeda laga hadlaayo la caqiidaysan yahay waxdaaniyadii ilaah iyo samadiyadiisa iyo sifaatulkamaalkiisa lagu maarata laga sheekeeyo oo khabarkaasi la ictiqaadiyo iyo in si camalah loo caddeeyo waxdaaniyada ilaahay oo inaadan caabudaynin waxaan alla ka ahayn gaalada waxay caabudayaan aad beri ka tahay wax isku darsina uusan jirin gaal iyo muslim cibaado markay timaaddo arrimahaasay aayaddan caddaynaysaa waa aayat alwalaa walbaraa waayo alaayat alwalaa walbaraa uma rajaca ila arukni ruknigiibuu ku laabtay markuu nabiga dawaafka intuu kacbada bogay labada ragcadood dawaafka uu tukaday yuu dib ogu noqday nabiga calayh salaam kacbadii xajaru asadkii iyo ruknigiibuu ku laabtay faistalamahu waa salaamay qofkii u sahlanaato sidaasuu nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam laakiin mar haddaad ka baxdo ciriirigaasi ku noqodkeeda wakhti bay qaadanaysaa markay saxmo jirto gaar ahaan maalintaas dawaaf ifaadaha eh, la samaynaayo maalintaasi zaxmo badan baa jirta marka waajib maaha laakiin waxay ka mid tahay sunankii iyo aadaabtii bay ka mid tahay uma kharaja nabigu waa baxay min albaabi ila safa yani tartiibkan xadiidkan wuxuu ku barayaa xajkii nabiga oo tartiibahoo muratab ah oo si u kala horraysay loo kala wadaayo kharaja min albaabi albaabkii buu nabigu ka baxay wa masjid alxaraam iyo waxaa kala faasil ahaa oo kala baxsanaa safa walmarwa asafa walmarwa way ka baxsaneen masjidaraam masjidkuu ka baxsanaa waag hore waagi hore wuu ka baxsanaa walidaalika haddii islaamtu markay dawaafka kacbada ay dawaafto markay dawaafto haddii markay dawaafka bogtayba safa markay maraysa caada ay ku dhacdo way wadan kartaa safa iyo marwo sacyiga way wadan kartaa liannu laa yushtaradu fiihi dahaara dahaaro looma shardiyo laakiin hadda masjidka gudihiisii buu soo galay safa iyo marwa soo gashay oo intaasoo masjid baa xagga ka sii ahba daakhil masjid bay noqotay uma kharaja min albaabi ila safa nabigu xagga safa buu u baxay falama danaa min asafa safa markuu nabigu u dhowaaday qara'a wuxuu akhriyey ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah labadan meel ee buuroodee safa iyo marwo la yidhaahdo waxay ka mid yihiin calaamaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu u sameeyey cibaadada iyo xajka ayay u sameeyey bay ka tahay shacaa'irta ilahay lagu weyneeyo ee acmaasha xajka iyo nusukulxajka bay ka mid yihiin faman xaja albayta wictamara falaa junaxa aleyh an yadawaafa bihima arkaantii bay ka mid noqdeen safa iyo marwa arkaantii xajka iyo arkaantii cumrada bay ka mid yihiin safa marka laga bilaabin marwana way ku dhammaanaysaa aayaddii buu nabigu akhriyay calayhi salaatu wasalaam yanzilu calayhi alqur'aan wayaclamu ta'wiilahudii weeyaan tafsiirkii buu ku dhex wadaa rasuulka calayhi salaam markaasuu nabigu wuxuu yidhi abdow waxaan ku bilaabi bima bada'a allahu bihi ilaahay wuxuu ku bilaabay oo sheegidda safa buu ku bilaabay ina safa walmarwa waa ka cadfay sidaasaan ficilkana u horraysinayna safa ayuu nabigu calayh salaatu wasalaam riwaayo kale amar bay ka dhigtay oo ibda'uu bimaa bada'a allah bihi ku bilaaba fa bada'a bisafa safuu nabigu sacyiga ka bilaabay fa raqiya calayhi buurtii safa ayuu nabigu fuulay sala allah caleh wasalam dabcan waa buur dheer oo aad u dheer amminkan ayada oo dheece badan laga soo buusbuusay oo wax badan la marmariyey weli fiiddeeda aad bay u dheer tahay fa raqiya calayhi safa ayuu nabigu fuulay calayhi salaam xataa ra'a albeyt xaggaasu deena kacbada yuu isku soo jeediyey nabiga calayh salaatu wasalaam kacbada markuu safa fuulay buu kacbada soo fiiriyey sala allahu caleh wasalam oo dhinac ahaan bay ka soo noqonaysaa kacbadii meeluu ka arki karuu istaagay faistaqbala alqibla qibladii buu qaabilay oo kacbada ah fawaxad allaha ilaahay buu waxiday wa kabbarahu waana weyneeyey wa qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah kelimadaas ayadaa muujinteeda iyo caqiideynteeda iyo muqtadaheeda iyo macnaheeda ay tusaysa dalaaladeeda oo lagu dhaqmo oo la dhaqangeliyo ujeeddada xajka laga leeyahay kaasaa u weyn oo ka mid ah yacni tawxiidka ilaahi subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allah waxdahu keligii way alle laa shariika wadaag lahu uma sugnaanin daatadii sifaadkiisii uluuhiyadiisii rububiyiisa midnaba wax lalama wadaago lahu lmulku mulki keligii umbaa iskale taam ah walahu alxamdu xamdina asagoo umbaa iska leh ilaahay sifaatku ljamaal iyo sifaat ahanaa o dhan isagoon baa iskale wa huwa ilaahi calaa kulli shayin shay kastaa qadiirunkii karis badan weeyaan laa ilaaha ila allah waxdahu keligii weeye alle anjaza wuxuu oofiyey wacdahu yabohiisi ballantii uu ilaahay mu'miniinta u ballamay latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum muqasiriin masjidulxaraam baad geli doontaan idinkoo aamin ah tii uun ilaahay subxaana wa tacaala ballantii uu u ballamay oo uu ballantii u galay subxaanahu wa tacaala mu'miniintii anjaza waa oofiyey waa kan la xajinaayo wixii alla mooyeen wax laga cabsanaya aysan jirin wanasara cabdah addoonkiisina oo u gargaaray muxamada sala allahu calayh waaalih wasalam wahazama alaxzaab gaaladii isbahaysatayna waa jabiyey waxdow keligi yowma alaxzaab wax dagaaloo dhacay ma jirin gaaladii iskaashaanbuursatay ee meel walbaba magaalada madiina tadwiiqa ku samaysay cunaqabateen xagga xaggaba ka fadhiisatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jabiyey juruud isaga uu leeyahay iyo dabeelo iyo malaa'ig iyo rucbi iyo argagax qalbiga lagaga turay ayay la jabeen wixi ay muslimiintu dagaalba aynan ridin oonan dagaalaminba wakafa allahu lmuminiina alqitaal waa ka ilahay yihi subxaana ilahay baa ka kaafiyey uma dacaa bayna dalik dacaa waa ducaystay nabigu bayna dalika bayna daalikada waxaa weeyaan markuu tawxiidkaasi ku dhawaaqo kadib ducuu bilaabi haddana waa la imaan tawxiidkii haddana waa ducaysani qaala mila haada sidaasoo kaluu alaaa maraat saddex jeer nabiga calayh salaam ku celiyey laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu cala kulli shayin qadiir laa ilaha ila allah waxdahu anjaza waxdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah markaasuu ducaysanaya uma nazla ila marwa buurtii buu ka soo degay xagga ayaa marwa ayuu u dhaqaaqay sala allah alay wasalam nabigu way kala fog yihiin safa iyo marwa sidaa darteed baa la fududeeyey sii socodka aad marwa aad u socoto markaad marwo tagtaba kow baad xisaaban soo noqodka safa u soo noqotayna labaad dhihi sidii dawaafkoo kale ma aha dawaafka xajarulasad baa laga bilaabi asaga markaad imaato haddana kowligu kuu noqonayo jamhuur ahlilcilmi sidaasay ku tageen jamhuur ahlilcilmi sidaasay ku tageen qaar yaroo culummada ka mid ah abubakar usayfi iyuu ka mid yahay ayaa qaba oo leh sii socodkaas mar ahee safo markaad ka bilowdo ood marwo tagto marwo kusoo safa ku soo noqoto ayaa kow lagu dhihi taasaa marka waa shaaq wey waa camal aad u culus istihaabahu shawطun wa iyaabahu shawطun sii socodkaa waa hal dawaaf kow baa xisaaban soo noqodka aad safa ku soo noqotayna labaad xisaabanaysaa safay ka bilaabani marwar way ku dhammaanaysaa sidaa laakiin culammada ay dhaheenayo waxay noqon inay safa ku dhammaatay noqon lahayd taana ma dhacee nabiga calayi salaam xadiidkiisa iyo ficilkiisii ayaa khilaafsan arrintaa ayada ah waalhadyu hadyu nabiy sala allah aleh wasalam huwa khayru lhadyi uma nazla ila almarwa xataa idan sabat markay hoobatay qadamaahu nabiga labadiisa gomadood farihiisa fii batni alwaadi togii safa iyo marwo u dhexeeyey markii nabiga calayh salaam farihiisa iyo ay ku hoobteen sacaa waa orday rasuulka calayh salaam oo meesha safa iyo marwo dhexdooda waxaa ku taalla meel tog ahaan jirtay tog ahaan jirtay togaa marka lagu hoobanayo saa faraha u hoobtaan markaasuu nabiga calayh salaam inta u dhexaysa labada gebi ee toga labada gala ay toga uu leeyahay ayuu nabiga alay slam orod ku dhaafi jiray xataa idaa sacidataa markay farihiisa ay kor u taagmeen oo hadda la gaaray gebigii kale mashaha socodkii buu nabigu u bedelayoo waa socday xataa ata almarwata ilaa uu marwo ka tegay nabiga calayh salaam fafacala waa sameeyey cala almarwata marwana kamaa facala cala safa safa siduu sameeyey oo kale laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaha ila allah waxdahu ajaza waxdahu buu la yimid saddex jeerna waa ducaystay rasuulka sala allah aleh wasalam soo noqodkana sidaasuu ku waday sala allah aleh waali wasalam marka sacyiga bayna safa marwa orodka la ordaayo inta yare la ordaayo ee loogu magac darayba waxaa weeyaan waa sunna ee waajib ma aha qofkii ama xanuunsan ama oday oo waayeela waa iska maaragtay socon karaa cabdulahi bin cumar waxay arkeen soconaya oon ordayni markaas waxay dhaheen maa socotin wuxuu yidhi deenaa nabiga calay saca rasuulu llahi sal slam wamasha wa ana shaykh nabiga calay salaam waana orday waana socday labadaba waan ku aragnay anigu nin oday aan ahay buu yidhi idaa saciidata masha xata atalmarwa facala cala marwata kama facala cala safa xata ida kaana aakhiru dawaafihi dawaafkii waxaa loo jeedaa sacyiga socodkaa safaya marwa dawaaf lagu magacaabaya markuu nabigu maraayo dawaafkii ugu dambeeyey calaalmarwa marwa markuu marka ugu dambaysay maraayey faqaala nabigu wuxuu yidhi oo hadda waa la soo bogay camalkii markaa ninkii muctamira halkaasu ku dhammaan camalkiisii saxaabadii baa la socota nabiga alai slam oo fiirsanaysa markii uu dawaafkii soo maray oo sacyigiina uu gebagaba taho marwadii u dambaysa uu maraayo markii toddobaad faqaala saxaabada wuxuu ku yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu haddaan qaabili lahaa amarkay waxaan hadda waxaan u soo dhuburjeediyey oon soo dhaafay lamastu lhadya hadye ma soo kaxeeyeen wajacaltuhaa xajkaygana waxaan u bedeli lahaa cumratan cumran u bedeli lahaa ee faman kaana minkum ninkii idinka inaga midahon laysa macahu hadyun aan hadyo wadin falyaxillaha xalaaloobo inta hadda aan samaynay hadduu la yimid dharkiisaa xidho ha ah xalaaloobo diibkii iyo ha isticmaalo walyajcalhaa xajkiina ha u bedelo cumratan cumra u bedelo yowmu tarwiya markii la gaaloun ha xajiyo haddana faqaama suraaqa bnu maalik ibnu jucshum ninkaasaa ah wuxuu yidhi suraaqa ibnu maalik ibnu jucshum almudlaji radia allaahu canhu waa ninkii nabiga calayh salaatu wasalaam ee abubakar markii hijrada ay cararayeen sii socdeen hijranayeene gaaladuna ay raadinaysay intuu arkay isagoo gaala damcay inuu xoolihii madaxooda la saaray qaato oo uu laayo kadibna ay ku dhacday cuquubadii nabiga habaarkiisa calayhi salaatu wasalaam kadib deenna halkii ka laabtay ballanna ku galay inuu difaacaya nabiga iyo abubakar oo wixii ka hor imaadaba uu dhihi doono dhinacan waxba inagama jiro waxba inagama jiro anaa naga soo kaafiyey marka ninkii horena wuxuu ahaa caduwullahi wa rasuulihi ninkii dambena wuxuu ahaa mudaafican lilahi wa lirasuulihi ayuu hadiidu difaacayey sanatu fatxu maka ayuu islaamnimadiisiina bannaanka soo dhiga uu muujistay saxaabigaasaa wuxuu yidhi faqaala intuu istaagaybu wuxuu yidhi yaa rasuul allah alicaamina haada ma sanadkan sanadka annagan unbaa am liabadin mise waa weligeed in bilaha xajka la cumraysan karo annaga dembi baa u arki jirraye shareecadii arrinkan ayna amartay ma sanadkun unbaa mise weligaano bilaha xajka waan cumraysan karnaa xaj annagoo soo niyoona haddaan hadyo wadinna xajka annagii waan fasikhi karnaa cumraan u bedeli karnaa fashabbaka wuxuu nabigu isdhex geliyey rasuulu llahi sal slam asaabicahu farihiisa waaxidatan mid yuu fi lukhraa midda kale dhex geliy asaabica gacmihiisa farahoodu intuu qaaray midi kale saa u dhex geliyey wa qaala wuxuu yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji cumradii waxay dhex gashay xaj bay dhex gashay oo bilihii xajka waa la umraysan karaa waa la cumraysan karaayoo say u socota xajkii bay kula soo geli xajkiina cumradana loo bedeli oo waa laisku bedeli karaa maratayni buu ku celiyey hadalka laa bal liabadin abadin ta'kiid wey abadinta dambe weligeed weligeed buu yidhi waqadima caliy caliy bn abi aalib baa wuxuu ka soo galay min alyamani yaman buu ka yimid bibudni nabiyi geeli nabiga calayh salaam isagoo wada xooluu waday hadiya oo nabiga calayh salaam uu leeyahay fawajada faadimata nabigana geel buu soo gatay oo waday calina gaar geeli nabiga calayh salaam iyo wux isaga watay ayuu keenay boqol bay isku noqdeen fawajada wuxuu helay cali hadduu maka yimid dadkii oo wixii cumraysan karay oo xalaaloobi kara xalaaloobeen inta kale hadiyada wadayna ay ixraamkoodii ay sidii u qabaan ayuu yimid markaasuu reerkiisii gabadhiisii uu qabay faadimata zahraa bintu rasuulillaah radia allaahu canha sayidata nisaa'i ahliljanna gabadhii qiimaha badneed ayaa xaaskiisii ahayd fawajada faadimata gabadhii faadimaeeda wuxuu helay radia allahu canha minman xalla dadka xalaaloobay ka mid ah ayadoo xalaalowday alina maxaa ku taagan alcumratu fii ashhuri alxaji min afjuri ilfujuur inaan bilihii xajkaba haddii la gaaray aan cumro lagu xalaaloobay ayna jirin tiibuu wataa marka iyadoo xalaalowday oo walabisad xiratay hiyaaban dhar sabiiqa la rijiyeeyey marya la xamuuradeeyey oo la harinjiyeeyey oo birbirqaya gabadhoo qabato ninkeeda isku diyaarinaysa waqtixalad indhakuulla ismarisay soo gelidda cali bay isku diyaarinaysa isagana intuu xalaaloobo indeenna ilaahay isku xalaaleeyo yaybay sugaysaa fa ankara daalika waa ku inkiray radia allaahu canhu cali calayha caaisha waa ku inkiray waxaa samaysay sax maaha buu yidhi bilii xajkaan joogna oo xajkii baaba loo daleelayaa siaad u xalaaloobi kartaa fa qaalad waxay tidhi inna abii aabbahay yaa amaranii i amri bihaada arrinkaas rasuulka way aabbaheed sala allah alay wasalam aabbahay baa amray inaan xalaalooboon cumradayda xajkayga cumro badaloo taxallulo oon dharkayga xidhoon isbaykuuliyo isqurxiyo ilan waa xalaale qaala fakaana caliyun cali bin abi aalib wuxuu aha yaquulu bilciraaq markuu ciraaq joogay magaalada kuufa uu maqan u ahaa yaa wuxuu dhihi jiray fadahabtu ilaa rasuuliillaah nabiga calayh salaam baan aaday muxarishan anoo ku diraaya calaa faatimata faaduma liladii sanacad waxay samaysay anoo nabiga calayh salaatu wasalaam ku diraayo faadumo waxay samaysay oo rabo faadumo inaan maaragtay ku dacweeyo yaa nabiga aaday oo le gabadhan iska xalaaloodi waase mustaftiyan dhinaca kalena fatwo iyo masalo weydiinaayo lirasuulillaahi nabiga calayh salaam fii maa dakarad waxay sheegtay faaduma canhu nabiga ka sheegtay aabbahay ee amraydaasna daba socda inaan adkaysto oo nabiga calayh salaam aan weydiiyo dhinaca kalena waxay samaysay faadumo iyo khilaafka ay la timid oo wixii la arki jiray ay khilaaftay yaan ku dacweynaya nabiga calayh salaam faahbartuhu waxaan u sheegay nabiga annii ankartu inaan ku inkiray daalika arrinkaa calayhaa faadma waan ku inkiray nabiga alla waxay samaysay malna kala bixi faqaala nabigu wuxuu yidhi sadaqad sadaqad warka ay tidhi amaranii abii aabbahay baa amray runbay sheegtay runbay sheegtay maadaa qulta adiga xaggaada markaa asagaa lagu soo jeedsaday waxaa la yidhi maadaa qulta maxaad tidhi xiina goortii aad faradta alxaja xajka aad soo niyootay faman faradadii wey maadaa xaramta maxaad xarmatay adigu ilaan ansaak lxaj baa jira saddex buu u qaybsamaa ansaak lxaj ama wujuuh lxaji saddexdaa maxay ahaayeen kow ya alifraad laba alqiraan saddex atabatu saddexdaa midkee tahay baa la yidhi caliyow adigu qaala wuxuu yidhi cali fidnadiisa iyo caqligiisa fiiri qultu waxaan idhi allaahuma allow innii uhillu waxaan xarmaday bimaa ahalla bihi wuxuu xarmadoo niyooday rasuuluka rasuulkaadii markaad ku dhawaaqaysa ani kuma maqlayne kumana ogeene laakiin ilaahay baan subxaana wa tacaala tala saartay oon ku xawilay oon idhi ilaahayow anigu waxaan niyeysanahay oon xarmaday rasuulkaada wuxuu xarmaday saas nabi allou soo idhi anigu waa tacliiqu niya wey niyadii oo la calliqo qof kale ama taxwiiluhaa si qof kale lagu xawil siduu u camalfalayoo kale qaala wuxuu yidhi faina maci haddaba aniga macayga alhadya hadya ahaaday falaa taxilu ma xalaaloobaysid ah haddaad tidhi adiga waxaad xarmatood niyootay baan anna soo niyooday oo sidaasaan duubkaa iyo mujmalkaasaan ku soo niyeysanahay haddaba waxaad ogaataa anigu hadi aan wadaa hadyadaa xataa yabluqa alhadyu maxilla ilaa laga gowraco yoomu naxri intaas markaadanaad qabaysaa falaa taxillu ma xalaaloobaysid hadyadan ama shirkad ku noqonaynaa way macnaha abu muuse alashcari oo sidiisoo kale ahaa oo asaga laftinkiisu sidaa soo niyooday waxaa la yidhi hadye ma wadatide haddaan hadu wadeerin dadkii xujaydahaa ee cumro u badela la yidhi baad ku darmanaysaa ee xalaalowba asaga la yidhi marka ahlaltu bimaa ahalla bihi nabiyudo markaas cali waxay nabiga raacinaysaa hadduu hadyo wado hadduusan hadyo wadin saxaabadii nabiga calayh salaam la socota iyaguba hadyiga nabiga kusoo ku taagneed ee haddeen hadyo wadin la yidhi xajkiinna cumro u badelo xalaalooba ummuu ka mid noqon lahaa qaala fakaana jamaacatu lhadyi fakaana wuxuu ahaa jamaacatu lhadi ay majmuucu lhadyi jamaacada macnaa majmuuc weeye totalkii fakaana jamaacatu lhadyi hadyada majmuuceeda alladii qadima uu la soo galay bihi caliyun cali min alyamani hadyadii iyo xoolihii geeli uu yaman ka keenay iyo waladii geelii ataa bihi nabiyu nabiga calayh salaam uu la yimidoo watay isku darkoodii miatan boqol bay isku noqdeen boqol neefoo geela ayay isku noqdeen oo nabiga calayh salaatu wasalaam uu leeyahay mas-uul ka yahay calina waxbuu hadyada waanu qaybsanaynaa buu yidhi qaala faxalla annaasu dadkii way xalaaloobeen wixii aan hadyo wadin kulluhum dhammaantood waqasaruu timihii bay gaabsadeen markay marwo mareen timihii gaabiddeedaba u hadhay timihii bay gaabsadeen khalaas dharkoodii dib u xidheen siday ahaan jireen intayna soo niyoonin ka hor ay caaligii ahayd bay ku noqdeen ila nabiya nabiga mooyeena sala allahu calayh wasalam waman kaana macahu hadyun iyo dadkii hadyada wade oon la ogolayn hadyada ilaa la gowraca inay xalaaloobaan falamma kaana yowmu tarwiya waa iska joogeen afar beri baa maka lasii joogay bacda tamatu bacda eh, taxallul yoomu tarwiya soo gashay sideedaadii wey bishii dilxija sideedkeeda sideedeeda yuu xajku camal ahaan u bilaabanayaa niyadda way ka horayn kartaa ashhurulxaj oo dhanba sii niyaysnaan kartaa laakiin camalka iyo tadbiiqu wuxuu bilaabanay markii laga reebo dawaafulquduum oo sunno ah ama waajib ah wuxuu bilaabanayaa yoomu tarwiya xajku waa madaxay falamaa kaana yowmu tarwiya maalintii biyodhaansiga biyaa la dhaansan jiray oo haddee biyo ma jirin waxaan durdurka ee hadda tuumooyinka waran ee meel walbada qulqulaaya ee farajka iyo qabowana leh ma jirine biyaha maalinta la dhaansanay yoomu tarwiya weeye markaa laga tegay oo biyo kugu dambayn falammaa kaana yowmu tarwiya maalinta sideedaad markii la joogo tawajahuu dadkii oo dhan waxay u jihaysteen ilaa mina mina la aaday kuwii xalaaloobeena xaj bay ku dhawaaqeen kuwii kalena xajkoodii bay wataan mina loo wada dareeray fa ahalluu bilxaji xaj bay xarmadeen kuwii xalaaloobay warakiba rasuulu ullah nabiga calayh salaam wuxuu fuulay hashiisii sala allahu calay wasalam fasallaa bihaa wuxuu ku tukaday mina aduhra salaaddii duhur maalintii sideedaad waalcasra casharkii waalmaqriba maqribkii waalcishaa cishihii iyo waalfajra salaaddii subax subaxdii sagaalaadka shantaas salaadood buu nabigu ku tukaday mina salaadahaas rubaaciyada iyo salaadaha afarta ragcadooda laba ragcadood unbaa tukanaysaa lamana jamcinaya salaadahaas waa qasrun bilaa jamcin wey saasa hadyiga nabiga calayh salaam inta xajka lagu jira laba jeer ba wax la jamciyaa marka carafo la taagan yahay duhur iyo casar iyo habeenka lagu soo daatay musdelifa maqrib iyo cisho waa la jamcinaya inta kale se salaadaha waa la qasrine lama jamcinayo uma makaa qaliilan nabiga calayh salaam hadduu salaaddii subax tukaday subaxii sagaalaad ayaa la marayaa mina yuaaga ugu baryey salaaddii markuu tukaday ma dhaqaaqin makaa qaliilan xoogow ugu nagaa xataa dalacat ishamsu ilaa qoraxda ee ka soo baxday qaliilan in yar buu joogay qoraxdii baa soo baxday marka qoraxda soo bixideedaa la dhaqaaqayaa mina laga dhaqaaqi bikhilaafi musdelifa musdelifase habeenkeeda waaga markuu beriyo salaadda la tukado qoraxda soo bixideeda la sugi mahayo inuu waaga beriyo si fiican u caddaado baad sugi kadib waa lasoo dhaqaaqayaa binisbati liasxaab hayri alacdaar dadkii cudurdaarka lahaa ayagu habeeniba iska siyaaseeneen kuwii baryey ee waagu u baryey salaadda soco ku tukaday kuwa ayaga ah qoraxda bixideeda ma sugayaan ama subaxa sideedaad ee mino laga soo baxayo carafo la soo aadi qoraxdaa soo baxaysa wa amara biqubatin nabigu wuxuu amray biqubatin teendho min shacarin tin ka samaysneed in tudrabu lahu loogu dhiso binamilati namira teendhadii mino ugu taallay nabiga cala salaam ee mino ugu sudhnayd ayuu wuxuu yidhi furfura haligu dhiso namira namirana waxaa weeyaan carafo qarkeeda wey carafay ku dhegan tahay oo intaadan carafo gudaheeda gelin buur toga la yidhaahdo waadu curana tog weyn waadu curana la yidhaahdo iyo carafo dhaxdooda meel yaroo ku taalloo geedaleya ayaa namiro la dhihi jiray halkaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici karta inaad de geedaha badan iyo baalka nimirka la yidhaahdo shabeelkiiyo ay loogu magacdaray marka halkaasuu yidhi ha laygu dhiso laanna geeday laheyd fa saara rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa socday walaa tashuku qurayshun quraysh ayadoo ma shakinayso ilaa annahu nabigu waaqifun inuu istaagi doono mooye wax kale waxay aaminsan tahay ilaada qaarkood waxay leeyihin waa sila waa zaa'ida walaa tashuku qurayshun quraysh ma shakisno annahu nabigu waaqifun inuu istaagi doono cinda almashcari alxaraam mashcarulxaraam inuu istaagi doono unbaa ka maarata dhaadhacsan maxaa yeelay nabigu waa qurashi oo reer quraysheed reer maka weeyaan calayhi salaatu wasalaam qurayshna waxaa dhaqan iyo caado u ahaan jiray hadday xajinayaan inaanan musdelifo la gudbin oo la dhaafin oon carafo la gaarin oo xaramka laga bixin saasaa dhaqan u ahaa nabiguna minhum ayuu ka mid ahaa dhalasho ahaan marka waxa shaki kagama jiro nabigu inuu musdelifo ku ekaan doono musdelifana waxay ku taallaa minadii saaka laga kallahay sideedaad sagaalaadka laga kallahay iyo carafada loo socday u dhaxaysaa musdelifa aw mashcaru xaraam ku yaallaa ilaa annahu waaqifun cinda almashcari xaraam wax kale ah, waxaan ahayn ma aaminsana kamaa kaanat say jirtay qurayshun quraysh tasnacu tii samaysay fi ljaahiliyati islaamka ka hor faajaaza rasuulullah rasuulka waa gudbay calayhi salaatu wasalaam musdelifo maalintaasi sagaalaadka ah wax camaloy leedahay ma jirto waa la dhex marayaa uun si carafa loo gaaro waa gudbay xataa ataa carafata carafa nabiga suu u taga calayhi salaatu wasalaam xataa ataa carafa maalintaa carafuu nabigu tegay calayh salaam laakiin intuuna xuduudka carafa gelin wuxuu degay namira fawajada alqubbata teendhadii oo helay qad duribad loogu dhisay binamirata namiro loogu dhisay fanazla bihaa teendhadiisii buu nabigu degay lianna wuquufu carafa lama gaarin haddaa subaxdii ka baxdo mina ka baxdo carafa waxaa tegaysaa barin baa tegaysa waxaan duhur la gaarin carafa wuquufkeeda iyo istaagga iyo camalka carafana duhurka kadib buu bilaabanaya zawaalka zawaalkuu bilaabanaya marka fanazla biha halkaasu kusii degay nabiga sala allah aleh wasalam muntadiru zawaal asagoo sugaaya zawaalkii iyo in duhur la gaaro xataa ida zaaqat ishamsu qoraxdii markay iilatay oo duhur la gaaray amara wuxuu amray bilqaswa in la raro hashiisa qaswe aheed fa ruxila waa loo raray meeshuu ka daldalan rabaa nabigu faataa wuxuu tegay badranwaadi waadigii meesha ku yaalla ee waadi curan ahaa waadi curanah oo ku namirada ayaa ku dhegeen oo ka fogeyne waadi curana ayuu nabigu calayh salaam tegay togii buu dhex galay ilan togaasaa meel jilicsan oo dadku ay fadhiisan karaan oo khudmada lagu dhegaysan karo oo salaadaha lagu tukan karo marka fakhadaba annaas dadkii buu nabigu u khudbayay calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam ina dimaa'akum dhiiggiiinoo daadisaan muslimiin haddaad tihiin wa amwaalakum xoolihiinood xaqdarra ku kala qaadataan xaraamun xaraam weeyaan ka xurmati yowmikum haadaa maalintan carafa een xurmada ilahay agtiisa ay ka leedahay oo kale fii shahrikum haadaa bishan dilxija ah ee dhinaca kalena ashhurulxurumka awsaduu ashhurulxurum baa la dhahaa saddexda bilood ee ashhuru xurumka ah ee isku xiga tii dhexda ku jirtay wey shawaal iyo waxaan jeeda dilqacda iyo dilxija iyo muxaram saddexdaas isku xigta dilqacda dilqacda wadulxija waalmuxaram saddexdaasi waa sardi way xidhiiraan ashhuru xurumkii rajab oo meel kale ku taal bayna jumaada wa shacbaan ayaa afar ku ah marka ashhurulxurum bishan kamida ah ee camalka xajka gudanaysaan xurmada ay ilaahay agtiisa ka leedahay waxaa lamid ah dhiiggiinna oo daadisaan iyo iyo mxua ah xoolihiinna xaaraannimada iyo xurmada ilahay tiisa ka leeyihiin fii baladikum haada beledkiinanoo maka ah oo bilaadoo idilba ugu sharaf badan beydka ilaahay kacbadaee ugu fadli badan biqaacu lardi ay ku taallo ayaa iyaduna xurmo leh oo xurmadeedoo kale alaa kullu shayin wax walba buu nabigu calayi salaam waa khudbadiisii dheereed qiimaha badneed nabiga sala allah caleh wasalam khudba aad u qiim badan oo fawaa'id badan oo xikam badan wey walidaalika qaar culimmada ka mid ah kutub ka qoreen in la yidhahdo cabdalla binu xumayd wuxuu ka qoray risaala uu ku magac daray alibdaac fii sharxi khudbati lwadaac alibdaac fii sharxi khudbati alwadaac khudbada ayuu u magacdaray marka alaa kullu shayin wax walba oo min amri aljaahiliya jaahiliyada umuurteedii ka mida ah. dhaqan xumadii jaahiliyada darbu lkhuduud iyo shaqu ljuyuub iyo dacwa aljaahiliya iyo alkhamru waalmaysiri iyo alriba iyo waxoo dhanba jaahiliya bay ahayd umuur jaahiliya oo gaalada ay samayn jireen bay ahayd dhaqankii xumaanoo dhanba waa la gowracay oo ka tegay nabiga sal alla ly slam alaa kullu shayin wax walboo min amri ljaahiliya dhaqanxumadii jaahiliyada ay samayn jirtay taxta qadamaya labadeeda lugood iyo gomadood hoostooda yaa mawduucun la dejiyo lagu xabaalay buu nabigu calayh salaam oo waxaa la xaqirana waxaa la dhahaa mawduucun taxta alqadam waxaa la sharfayaana waxaa la dhahaa cala ara'si baa la dhahaa marka waxaan qiimaha aan lahaynee jaahiliyada dhammaantood waa xabaalo hayda hoostoodan geliyey buu yidhi dibdamba u soo noqon maayaan wa dimaa'u ljaahiliya jaahiliyada wixii dhiigahaa ee utun iyo aana ahaa ee hadda ka hor wax las yeelo oo dhiigahaa mawduucatun way ayaduna hadur waxba ka soo qaad ma leh oo waa la tuuray xagga diyadii iyo xagga qisaastii iyo xagga kafaaradii iyo wax allaala wixii tabicaad ah oo dhanba ee ku saabsanaa dhiiggii jaahiliyada islaamka ka hor dhacay kasoo qaad malaa hadda safxa jadiida beej cusubba hadda bilaabanaya dhaqankii hore in la daba taagnaadoo la yala reehebel waabay waxna yeeleen wixii oo muslimiin la noqday oo hadda deenna islaamka dhexdiisa uu isdilo ma bannaana wa ina awala damin dhiigga ugu horreeyoon adacu dejinaayo een tuuraayo min dimaa'ina dhiigga annaga damu ibni rabiicata ibnualxaaris weeyaan dhiigga u horreeye ee waxyaalihii jaahiliyada hore dhacay ee dadku ay isku haysteen ee hadda kadib alla xoolaya aan lagu camalfalaynin waxba kasoo qaadka aan lahayn waxaa u horeeya annaga ayuu nabig alai slam banu haashim annaga dhiigga annaga damu ibnu rabiicata ibnu xaari ibnu cabdilmualib ah, wiilkaa ina rabiica ah ibnu xaari ah dhiiggiisii wiil yaroo la dilay buu ahaa magaciisana iyaas ayay yidhaahdeen kaana wuxuu ahaa mustardican mid la nuujiyo fii bani sacad nimankaa reer bani sacad la yidhaahdo ayay islaan ka mid ahaa nuujinaysay ilmaha yar intay qaadaanoo magaalada laga qaadaa baadiyaha ayaa la nuujin jiray marka islaan baadiye ahoo banu sacda ayaa nuujinaysay wixii oo markaa reerkaas iskaga dhex jiro yar yaa waxaa isdagaalay banu sacd iyo banu hudayl baa dagaalamay dhagax tuurkii kanoo gurguuranaya madaxa lagu dhuftay waa dhintay banu haashim marka waxay dhahn wiil baad noo disheen warkaa jaahiliyada mayn ahaa hadda kadib unbaa la fiirinayaa oo qofkii qof laga dilo khayra nadarayn labaduu rabo mid laba shay mid uu rabo ima alqisaasa wa ima diya markaasaa la ogoliyay ayay bilaaban doontaa laakiin wixii hore waxba kama jiro ninkaas wuxuu ahaa mustardican fii bani sacad baa la nuujinayey faqatalathu waxaa dishay hudaylu ree hudayl gacantooda ku dhintay wa riba aljaahiliyati jaahiliyada ribadoodiina mawduucun wey mid la tuuray riba aljaahiliya waxaa la yidhaahdo ribaau lqardi ayaa la dhihi jiray oo qofka intii dayn la siiyo muddadii loo qabtay hadduu ku keeni waayo yaa waxaa la dhihi jiray ama xoolahayga isii ama ii ziyaadi ii ziyaadi markaas wuxuu leeyahay waan kuu ziyaadiyey lambarkaasaan kugu daray waqtiga haddii la gaar haddana lambarkaasaan kugu daray waad kuwa hadda ay sameeyaan albunuugta ribowigihi iyo kuwa ribada ay dhahaan interest waxbaa ku fuuli waxbaa ku fuuli shareecada ma qabto qofkii dayn aad ku leedahay dayntaa intay ahayd umaad ku lahaan weliga ama ha kuu soo dadejiyo ama ha kaa daahiyo hadduu daahiyo si loola dhaqmi baa jirta hadduu daahiyo oo wakhtigii loogu talagalay uu keeni waayo ama waa mucsir ama waa mumaadil ama waa mucsir ama waa mumaadil hadduu mucsir yaho waxba u haysanin fanadiratun ilaa maysara isagoo waxba haysanin ilaa wailaa keen la dhaho gurigiisa iyo darmuusihiisa lasoo ogshami maayo oo gurigiisa la xaraashi maayo waa mucsira waxba haysanine laakiin hadduu mumaadil yahay maxkamaddaa la geenaya waa la xidhi karaa waa la xabisi karaa maa yaraahu alqaadi ayuu maraya laakiin inaad tidhaahdo ama xoolihiisaan ogshamayaayo oo waan iska boobaya ama la yidhaahdo muxuu ahaa waxbaa lasii saartay waxbaa lasii saartay la yidhaahdo ribadaasi ma banaana wa awalu riban adacu ribana ribada u horrayseen tuulayo waa ribada anadii buu nabigu yidhi calah salaam ribaa cabaas ibni cabdilmualib ama awal riban adacu aan ribana ribaa cabaas ibni cabdilmualib adeerkiis ribadii uu isticmaali jiray nin taajir abuu haa bixmushtarah jaahiliyadii markaa kaana yuraabi kaana yuraabi ribuu isticmaali jiray ribada cabaas baa ugu horraysa ribada la tuuraya ee kasoo qaadka aan lahayn dadkii xoolahaas ku lahaa ee interest iyo ribada iyo ziyaadada uu mar walba saaranayay waxba kama jiraa la yidhi maxaad leedahay waxaad leedahay waxaad leedahay fain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa raasumaalkaadii maad le intaad ku lahayd bes ah ziyaadadii wey waxa la tuurayo oo ribada ah fainahu mawduucun oo la turay kulluhu dhammaantiis kulluhudaasi waxaa weeyaan waa ribadii lanna ra'asumaalka riba ma ahe waxaa ribada ahe ziyaadada wey waxa la tuurayo fattaqu llaha ilaahay ka baqa khudbadii nabiga qiimaha badneed fi nisaa'i haweenkii ilaahay oga cabsada ha ku amar taagleennina ha u xoog sheeganina ha xaqiinina ha dullaysanina fattaquu ilaahay ka baqa fi nisaa'i haweenka ilaahay oga baqo oo xuquuqdooda iyo waajibaadka ay leeyihiin xuquuqdooda ilaaliya fa innakum idinku akhadtumuuhunna gabdhahan waad soo qaarateen reerkoodii waad ka soo qaarateen biamaani illaahi ilaahay cahdigiisii iyo muxuu ahaa diintiisii ayaad ku banaysateen amaan ilaahi amaanat illaahi riwaayada qaar nusakda qaar amaan amaanat illaahi ammaano ilaahay uu inii dhiibay oo inii xalaaleeyey weeyaan ee addoomma aad leediino ku tasarufaysaan ma aha ilaaliya ammaanadaas xuquuqdooda dhowra wastaxlaltum waxaad ku bannaysateen furuujahunna farjigoodii xaaraanta inaga ahaa bikalimati illahi ilahi kelimadiisa fankixuu maa qaaba lakum min annisaa'i matna waulaada warubaaca aayaddaas aad ku xalaashateen iyo faimsaakum bimacruufin oo tasriixun biixsaan baad ku xalaashateen ood ku bannaysateen walakum waxaad leedihiin calayhinna korkooda waxaad ku leedihiin allaa yuudiina inayna isfadhiisinin oo inay istaajinin furushakum gobashiinna axaddan qofna inayna u dhigin takrahuna o aad nacaysaan qof aad nacaysaan iyagana xuquuqna way leeyihiin gabdhuhu waajibaadna waa lagu leeyahay waajibaadka lagu leeyahay waxaa weeyaan inay guriga oga dambeeyaan ninkooda oo qof uuna raalli ka ahayn aan la soo gelin kaainan man kaana ama ha ahaado ajanabi ama ha ahaada maxram ama ha ahaada rag ama ha ahaada haween qof uu ninka necab yahay uuna raalli ka ahayn guriga ninkaa isgale idankana asagaa laga qaataa ma soo galaa marka qof uuna raalli ka ahayn yaan la soo gelinin laa yudiina inayna fadhiisinin furusha gungawashiinna axadan takrahuuna aad nacaysaan marka waxaa soo maartay nakiratun fii siyaaqi nafyi axadan ayaa la yidhi tukrahuuna aad nacaysaan in facalnaa hadday sameeyaan daalika arrinkaas oo ayna gacan dhaafaan gurigii guri fawdaa ay ka dhigaan raga jannagoo iska raamsanayo dhex fadhiya mar walba loogu imaanayo fadribhunna garaaco edbiya darban garaac hayra mubarixin aan dhaawacaynin garaac aan dhaawacayninoo xanuujinaya laakiin aan jidhkooda dhaawac iyo jeexjeexan ku samaynaynin waa inaad la timaadaanoo edbisaan gurigoodii aabbihii edbin lahaa hadday ka soo tagtay ninkaa edbinaya walahunna gabdhuhu waxay leeyihiin calaykum korkiina ragow risquhunna masruuf bay inagu leeyihiin wa kiswatuhunna arradbaxna waa inagu leeyihiin bilmacruufi si curfiga iyo dhaqanka dadka waafaqsan bilmacruufida waa curfigi curfigii iyo dhaqankii weeyaan oo ninkan isagaa wax uu haysta ragga lamidka ah waxa masuuf iyo marasho iyo maskan u ah ayaa gabadhan la marinaya gabdhaha lamidkaa iyo ninkan asaga dhaqaalihiisa iyo inkamkiisa ayay la socotaa macruufku waqad taragtu waxaan ka tegay buu nabigu yidhi fiikum dhexdiinna waxaa inaga tegey maabaa inaga tegay shay lan tadiluu ayna dhumaynin bacdahu gadaashiisa in actasamtum haddaad qabsataan bacdahu bacda imsaakihim markaad qabsataan wax ayna dhumaynin in ictasamtum bihi haddaad qabsataan yaan inaga tegin kitaabullah ilahi kitaabkiisa qofkii marka isagoo kitaab haysta oo qur'aan haysta baadiyooba nasiib darre iyo shaqiibnimo iyo bacawnimo wa bacawnimo weeyaan kitaabkaa qur'aankaa ku hagaaya waa inaad adiga adan ilduufin oo markaa socotaba aad tidhaahda maada qaala allah ilaahay muxuu yidhi muxuu yidhi rasuulku ku fasiray maxaa diina maxaa sharciga inaad tidhahdaa la rabaa ood marka kitaabka ilahay haddaad ku dhegtaan ma dhumaysaan khilaaf iyo muran oo idinla wuu soo afjarmaya haddii aq loo jeedo haddii xaq loo jeedo muran wuxuu ku soo afjarmaa qur-aanka iyo sunnada loo soo noqdo fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waalrasuul wa antum idinku tus'aluuna canii buu nabigu yidhi wa antum idinka ummata muxameday tus'aluuna canii anaa la weydiin doonaa xaggayga yaa idin weydiin doonaa oo waxaa la dhihi doonaa muxamed ka warrama sala allah aleh wasalam nabi maxamed ka warrama mayna gaadhsiiyo diintii ka warrama famaa antum qaa'iluun maxaad dhihi doontaan qaaluu saxaabada can bakra taabihim adoo waxba ka tegin iyo hal mara ah waxay dhaheen nashhadu waxaan qiraynaa annaka adigu qad ballaqta inaad diintana gaarsiisay wa addayta aad gudatay waajibaadkaadii wa nasaxta weliba aad naseexo ku dartay iyo inaad wanaag iyo khayr nooma jecleed faqaala markaasuu nabigu wuxuu taagay biisbicii fartiisa asabaaba fartaa farabuursatada buu nabigu taagay yarfacuhaa ila asamaa xagga cirka xagga sare samaa waxaa loo jeeda alculuw jihat alculuw xaggaas kore oo xagga ilaahay ah ayuu ku taagay wayankutuhaa wuxuu ku foorariyey ilanaas dadka labadaasuu fasirayaa fiiri allaahumma waa xagga allah farta loo taagay ishhad kuwan ka maqraatika allaahumma ishhad kuwan ka maqhraatika alaaa maraat saddex jeer buu nabiga calayi salaam ilahay maqhraati gashanaya culuwiga iyo sarraynta jira subxaanahu wa tacaala kuwan dhulka jooguu maqhraati gashanaya ilaahayou maqhraati ka ahow afkooda inay ku qireen inaan diintii gaadhsiiyey oon gutay oo naseexe iyo weliba wanaag ixyaazat alkhayri lilmansuuxi lahu aan ogu daray sala allahu calayh waaalih wasalam naseexada de waxaa ka mida wuxuu nabigu samayn karoo cibaado uu jecel yahay ayuu ka tegayaa si ayaga culays ayna ugu noqonin naseexadiisii ka mid sala allahu calayh waaalih wasalam wax allala wixii khayrahaa buu caddeeyey wixii sharahana waa caddeeyey allahuma shhad alaaa maraat uma adana nabiga adana waa aadaamay muadinkii bilaal baa le marka aadaan khudbadii baa dhammaatay salaaddii duhur baa la joogaa ayadii iyo casarkiiba halkaa lagu tukani jamaca waxaa la dhaha jamcu taqdiim laba ragcadoodoo duhur iyo laba ragcadoodoo casara hal aadaan iyo laba aqim ayaa ka dhaxeeya uma adana waa aadaamay uma aqaama waa aqimay fasalla uhra duhurkiibuu tukaday laba ragcadood uma aqaama waa aqimay fasalla alcasra casarkiibuu tukaday laba ragcadood walam yusallima tukanin baynahumaa dhexdooda shayan wax sunnaa wax sunnoo qabliyi iyo bacdiyo ka dambaysa ka horraysa ma jirto amal weyn baa bilaabanaya wuquufu carafa ibtihaal iyo allabariyo duco ayaa bilaabanaya uma rakiba rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu fuulay hashiisii xataa aata almawqifa mowqifkii carafa ayuu nabigu istaagay mowqif kale waxaa weeyaan waa xuduud xuduud carafa la yidhahdaa dhul weynoo baaxad weyn weeye meel buu ka bilaabdaa meella wuu ku dhammaadaa markaad hore la gelaya boodh baa kaa hor imaanaya ku qoran tahay bidaayatu carafa carafa meeshanay ka bilaaban haddaad iska socotana ku kala ka hor imaanoo lagu leeyahay nihaayatu carafa carafa meeshanay ku dhammaataa ha ka bixin mowqifkiibu nabigu marka meel walbaad ka istaagta waa ku bannaan tahay gudaheeda fa nabigu wuxuu u yimid marka mowqifkii rasuulka uu istaagay hadda laga hadlayaa fa jacala badna naaqatihi hashiisa caloosheedii wuxuu ku toosiyey hashii alqaswaaye qaswo la dhihi jiray ila sakharaati dhagaxyihii kuuskuusnaa ayuu caloosheeda ku toosiyey oo nabiga calayh salaam meeshuu waa ka tegey meeshuu ku tukaday salaadda uu ku tukaday waa ka dhaqaaqay kala barhka carafo weeye meeshuu nabigu tegey kala barka carafa bartamaha carafa jabaluraxma bartanka iyo xudunta carafa wey halkaasuu nabigu calayi salaam tegey buurtaasi kuusan ee jabaluraxma la yidhaahdo nabiga ma fuulin korkeeda laakiin dhambaceeduu istaagay dhambaceedii iyo salkeedii jirjirkeeda hadduu halkii istaagay dhagaxyo waaweynoo kuuskuusan oo saa u fafadhiya ayaa hoosta hoosta yaalayaalla hashii buu nabiga calayh salaam saaran yahay dhagaxyahaasaa marka ka hooseeya saasuu ila sakaraati wa jacala wuxuu yeelay xablalmushaati waddadii dadka ay soconayeen beenayday hortiisa xabla almushaat xabligan hadda waxaa loo jeeda ariiq dariiq almushaat ayaa jira hadda marka xujayda iyo laga hadlayo waddooyinka iyo ishaaraadka waxaad arkaysaa dariiq lagu qoraa dariiqu lmushaat iyo dariiqu alxaafilaat marka waddadaas meesha markuu nabigu uu fuulay calayhi salaam jidkii la maraayay ee saa loogu qulqulayayna hortiisa weeyaan nabiga calayhi salaam oo xagga qiblada iyo kacbadu ka jiraa ilaahay hadda waa saasoo markay buurtaasi saas aad u fadhiisatood kacbada u jeedsato dadku sidaasay u qulqulayaan hoosta hoose wa xabla almushaati ee dariiqu lmushaat dadkii socday waddadoodii bayna yaday hortiisa ayuu yeelay istaqbala alqibla qibladii buu nabigu xaggeeda u jeedsaday ducadaasi iyo dikrigaasi iyo allabarigaasi xagga qiblada la fiirinaya falam yazal kama zuulin nabigu waaqifan inuu taagan yahay xataa harabat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhacday buu nabigu taagnaa sala allah aleh waali wasalam ilaa qoraxday ka dhacday oo wadahabat isufra weliba jaallihii guduudna uu ka tago qaliilan wax yar xataa qaaba alqursu ilaa qursigii iyo garaagartii qoraxdu ay wada dhacday wa ardafa usaamata usaamuu nabigu fangeliyey khalfahu gadaashiisa usaama binu zayd ayaa hasha la soo fuulay markuu carafa ka soo dhaqaaqaya ilaa musdalifa wadafaca rasuululah nabiga calayh salaam baa dahaba dafaca bimaanaa dahaba waa soo dhaqaaqay waqad shannaqa asagoo ceejiyey lilqaswa hashii qaswaheed ku ceejiyey asdimaama hoggaanka hogaankiibu ku ceji korkuu ka saaranya xarigeediina waa hayaa hogaankaha marka hashan sidayna dadka u dardarin ayuu nabiga xarigga saa usoo qabanaya gadaal isagoo saaran marka luquntiibay saa usoo jiidaysaa waa ceejismaysaa socodkii baa gaabanaya waa bareegii oo kale wey bareegii gaariga xataa ina rasaha madaxeedii la yusiibu wuxuu ku asiibayaa madax markay saa tiraada gariirada iyo madaxa mawriki raxdihi raxdigiisa iyo kooraha nabiga calayh salaam mawrigiisa uu nabiga alay slam lugaha saaranayo mawriga waa kooraha meel ku dhow oo lugaha marka uu nabiga alay salaam ku nasanayo oo lugaha uu saaranayo halkaasay marka hashii madaxeedii isaa ugu dhufanaysaa wayaquulu biyadihi nabigu gacantiisuu ishaarayay alyumna ee midigta ayuha naasu dadow asakiinata asakiina war xasiloonida ilaaliya deganaanta ilaaliya tartiib ha loo socdo dhawaaq badan iyo orod badan iyo zaxmo iyo shiidhidda iska ilaaliya talbiyadun ha la wado kulamaa ataa xablan mar allaala markuu nabigu imaado alayhi salaatu wabilahi towfiiq wsala allahu waslama alaa nabiyina maxamed halkaas waanana joojiyey waktigana waa la gaaray